بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إلينا شهادة أن لا إله إلا الله وأن صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد كل موضوعا waxaynu ku dooranay wakhtiga aynu ku jirno iyo jawiga cibaadada ah iyo cibaadadaasi inay yeelato dawq iyo dhadhan iyo cibaadadaasi inay yeelato raad ka muuqda dadka cibaadaysanaya aan horraysiinno wax yaroo kooban si aynu u dareenno nicmada ilaahay uuna siiyey ummadaha shisheeye aan islaamka ahayn iyo sidaa u cibaadaystaan taasoo aynaan sugayn laakiin aynu qirayno baatilnimadeeda laakiin waxaad arki doontaa farqiga u dhaxeeya cibaadada qofka muslimkaa ah iyo cibaadada qofka gaalka ah waayo adduunyada waa la wada cibaadaystaa qofka diiday inuu ilaahay caabudana dee cid kale buu caabudaa bal aneegmo waxaynu soo horr soo horraysiin lahayn cibaadat hinduus nimanka faraha badan ee hinduuska la idhaahdo hindida in badan oo ka midi ay ka mid yihiin iyo cibaadadooda cibaadadaasi saddex qolo weeye ama saddex siyood bay u qaybsantaa mid waxay idhaahdaan culimada iyadaa cibaadaysanaysa oo waxay ku tilmaamaan xukamo iyo suufiyaal waxaanay u cibaadaystaan hab ah inay nafta dhibaan adduunyada ka dhex saaraan la geeyo kaymaha qofkii uu kaynta galo wadaadka sheeganaya isagoo qaawan hadafkuna waxa weeyaan bay idhaahdeen alitixaadu maca alilaahi barahama ilaahooda ay barhamo u yaqaanaan inay la midoobaan al alitixaad walxuluul caqiidada faasidka la ydha halkaasay ka timid oo ah qofka iyo addoonkii ilahay inay isku dhex jiraan xataa yusbixa juzan min daat اlilaah ilaa uu qofku noqdo ilaahaas qayb ka mid ah cumrigooda waxay ku qaataan soom ay sooman yihiin waxyaabaha ay qorqorteen ay akhriyaan iyo noloshaa silicoo bilaa guur ah si ay karaamaad u helaan nimanka wadaadada hinduusku waxay bartaan asixra washacwada sixirka iyo khuraafaadka iyagoo taa ka dhigta karaamooyin lagu ictiraafo welinimadooda wadaadadooda waxaa loo yaqaanaa ruhbaaniyiin ama kaahiniin aan idhaahda kaahiniin baa loo yaqaanaa mid waliba wuxuu barbaariyaa jamaacatan min almuriidiin koox ka mida eh, dadkaa da muriidiin la yidhaahdo oo aan xaq u lahayn inuu khilaafo kaa barbaarinaya sixirlaha ah taasi waa cibaadada wadaadada noocaa weeye isqaawintiiyo waalida cibaadada caamada ayaa jirta oo ah inay caabudaan wax kastoo ay xiisaynayaan hadduu dhagax yahay iyo hadduu xoolo yahay xataa qaarkood waxay u sujuudaan qofka saa'ixa ah ama dalxiisaha iyo gaadhigiisa sidaa daraaddeed baa dadka qaarkooda u dalxiisa hindiya waxay yidhaahdaan war dadku wanaagsan ah dad heellan oo ku soo dhowaynayo kuu sujuudaya sujuuddaa iyagu waxay u qaateen soo dhoweyn dadka dalxiisayaasha laakiin ilaah baanu ka dhigtay wuxuu odhanayaa kan afrikaankee midow ama kan carabka ama kan cadi waaba mid qurux badan oo la caabudo dadkuna waxay u qaateen niman soo dhoweyn wadaa cibaado saddexaad baa jirto hinduusku ay leeyihin loo yaqaana alcibaadat almushtaraka oo dadweynaha ka dhaxaysa oo ah in saca la caabudo saca aad garanaysa albaqar ninkii gaandi la odhan jiray ee hindida madaxda u ahaa waxa uu lahaa inii acbud اlbaqara wasaudaaicu can cibaadatiha amaama alcaalam anigu sacaygaasaan caabudayaa adduunyada oo dhan hadday soo weerartana waan difaacaya cibaadadaas waata hinduuska iyo dadka maaragtay dabcaabudka ah cibaadada kristanka haddaynu usoo noqonno waxay leeyihiin waxay salaada ku sheegeen oo habeenkii iyo maalintii ay tukadaan iyadoon isku mid ahayna kala duwan laakiin laba shardi bay yidhaahdaa sida baybalkooda ku qoran asaasiba u yihiin midi waxa weeye taqdiimu salaati bismi lmasiix liannahu lwaasitatu cindahum waa in ciise lasoo qaado oo marka la xidhanayo magaciisa lagu soo qaado maadaama ay leeyihin annagii ilaahay buu noo dhexeeyaa iyo talabaadoo aliimaan alkaamil bitahliif in uu qofku rumaysan yahay siduu qur-aankuba sheegay iyaga markuu eedaynayey waxaa loo yaqaana tahliifka oo ah ilaahnimadu inay saddex ka koobanta salaadahoodu waa saddex nooc qayb waxaa tukada qoyska qaybna qofka qaybna dadweynaha oo la yskaga mid maaho kiniisadda xadda lagu tukadaa waxay garaacaan durbaanno sidaa aragteen soomkoodu wuu ka duwan yahay keenno dee waa mid silicsan oo dad badani ay maaragtay aan idhaahna ee dee wadaadda iska sameeyeen markaa gelinka horaa la soomaa soomka qaarkii qaar waxaa la yidhaahdaa brotiinka laga soomayaa iyo hilibka soom kale waxaa la yidhahdaa cunada waa la yska cuni karaa dufanka laga soomayaa cibaadadaasi markaynu ka soo gudubno gaalada qaybtaa qayb kalaa jiro mushrikiin la yidhaahdo oo nimanka sanamka caabuda qur-aankaa ka warramay markaynu soo koobno ilaahay baa wuxu uhi wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa muka'an wa tasdiya salaada mushrikiintu markay kacbada ag joogaan waa foori iyo sacabagarac buu ilaahay subxaana wa tacaala nimanka yuhuudda la yidhaahdo iyagu waxay tukadaan salaado ay nebiyada ku magacaabeen salaatu ibraahim salaatu yacquub salaatu muusa oo ay leeyihiin wakhtiyadii ambiyadaasi khatarta ay galeena la fikiyey ayaannu salaadaha tukanaynaa waxaase dhag ka dhaxaysa salaad ay u yaqaanaan luqadooda cibriga tafilah tafiilaah tulirhaaq ama tacdiibu daati wa idhaaru alkhuduuc in qofka la dhibo oo qofku naftiisa u cadibo macnaha waxa aynu usoo qadimaynaa waxa weeye waa cibaado cinwaankeeduba yahay cadibaada nafta wa salaatu yuhuuda waxay leeyihiin waxay xaj ku sheegeen oo ay ka baroortaan ay ka qayliyaan sidaa tiifiyada ka aragteen meel laydha xaa'idalmabkaa oo muslimiintuna ay u yaqaanaan xaa'idulburaaq waa meel qudus ku taallo oo masaajka agtiisa oo ay ka baroortaan dadka muslimiinta sheeganaya haddaynu usoo noqonno qalloocday waxaa jira nimanka shiicada la yidhaahdo way tukadaan laakiin nebi maxamed may raacin calayhi salaatu wasalaam siduu ummadda islaamka u tilmaamay aad bay u khilaafeen waxaa dhacda salaadahooda in badanoo ka mid ah, inaanay lahayn faatixada iyo assalaamu calaykum qofka la noolay siduu arkay shiicada waxay sameeyaan salaadaha shantaaba marbuu wada tukanaya markuu habeenkii soo rawaxo ayuunbuu isdabagelinayaa salaadihii oo dhan kolkaasaa wuxuu leeyahay marka la weydiiyana dee waa la jamcinayaa oo safar baynu ku jirnaa gedigeennuba intaynu ifka joognaba ilaa aynu aakhiro gaadhayno safar markaas eh, salaada shiicadu waata noocaasee eh, safarka xambaarsan wey waxaa jira dee khuraafaadkooduna wuu badan yahay laakiin waa yar dul maraynaa uun suufiyada qayb ka mid ihi waxay idhaahdaan ku dhaca iyaguna salaada marka aanu alla caabudayno kagama doonayno janno kagamana cararayno oo ilaahay kagama magan gelayno inuu nagaga badbaadiyo cibaadada naar laakiin waxaanu ku doonaynaa cibaadada aanu gudanayno jacayl aanu ilaahay jecellahay iyo xubbigiisa cinwaankoodu saasuu ahaa nin shaaciro sufyada ka midii markuu gebiye waxau idhi laysa lii fi ljinaani wannaari xadu ana laa abtaqii bixubbii badiila anigu cibaadadayda jannana kuma doonayo naarna kagama cararayo laakiin waxa aan doonayaa inaan ilaahay ku jeclaado jacaylka ilaahay un ay gaadhsiiso taasina waa falsafad weeye rabbi baa wuxuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala markii uu ka warramayay ambiyadii qiimaha badnaa suuratulambiyaa iyo siday u dadaalayeen baa ilaahay wuxuuhi innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunanaa raqaban warahaban wa kaanuu lana khaashiciin ambiyadaasi wixii khayr oo dhan bay u degdegi jireen annagana wayna caabudi jireen buu ilahay yidhi raqaban warahaban iyaga oo ilaahay rajaynaya jannadiisa naartiisana ka cabsanaya marka maadaama ambiyadu ay u cibaadaysanayeen inay janno helaan naarna ka cararaan cibaadada saxdii taas weeye mid shiicaanba ka mid ihi wuxuu lahaa man yacbudu raqbatan fa tilka salaatu tujaar qofka ilaahay u caabuda isagoo janno ka sugaya salaadaas waa salaada ganacsatada wa man yacbudu rahbatan fa tilka salaatu alcabiid qofka ilaahay u caabudaa inuu naar kaga cararo oo cibaadada naar laga nabadgeliyana salaaddii addoommaha ayuu caabudayaa ilaahay waman yacbudu xubban fatilka salaatu laxraar qofka ilaahay caabuda si uu ilaahay jacaylkiisa u gaadhana salaaddii dadka xorta ah ayaa uu ilaahay caabudayaa ama ilaahay u tukanayaa saasaa marka falsafadda noocaasa bay qabaan waana arin qalada weeye waayo ilaahay baa wuxuu tilmaamay qofku marka uu ilaahay jecel yahay subxaanahu wa tacaala in lagama maarmaan ay tahay rasuulka ilaahay inuu raaco qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah ilaahay suu idiin jeclaada nebi maxamedo waxaad tidhaahdaa isoo raaca markaynu intaa muqadamada ah ka soo gudubno cibaadadeennu haddii aynu nahay dadka muslimiintaa waxay leedahay khasaa'is iyo waxyaabo u goonniyahoo dadkaa gaalada ah iyo dadkaa munxarifiinta ah ama qalloocsamo intaba ay kaga duwan tahay oo saxeixnimadeeda iyo suubbanaanteeda sheegaya waxaa kow ka ah khusuusiyaadkaas ama arrimaha u gaarka cibaadadeennu ay leedahay waa macluumaad guud oo aynu qaadanayno oo la xidhiidha dhinaca sirta shareecada ama sirta cibaadadaba alrabbaaniyatu waatawqiif cibaadadeennu waa mid rabbi u leeyahay keligii subxaanahu wa tacaala waana tawqiifi oo mar hadduu shaygu cibaado yahay qofku siduu doono uma dhigi karo wuxuu doonana kuma dari karo nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyaakum wa muxdathaati alumuur fa inna kulla muxdathatin bidca waxay iska ilaalisaan arrimaha cuscusub ee cibaadada iyo diinta lagu soo daray wixii cusub oo dhan ee nebiga ka dembeeyeyna waa bidca buu ihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar kale wuxuu uhi man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fa huwa raddun qofka diinta iyadan islaamka ku soo dara ee noo dhammayska tiran waxaan ka mid ahayn waa lagu celinayaa lagama aqbalayo ibnu xajar wuxuu leeyahay xadiidkaas wuxuu ku tirsan yahay asalada waaweyn ee diinta asaaska u ah ee islaamka wuxuu ka warramayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam cibaado walba in isaga laga daydo dhab ahaanna isaga laga qaato markaasuu salaada wuxuu lahaa salluu kama ra'aytumuunii usalli salaadda u tukada sidaa aragteen aniga u tukanayoo kale oo si kale hadduu qofku salaaddii biiriye ama wax ku dara ama way ilo wanaagsan tahay uu yidhaahdo ma la aqbalaya camaladaa lagu soo celinayo ku jirtaa salaadii wuxuu ka warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam xajka waxaanuu yidhi litaakhuduu cannii manaasikakum fa innii laa adrii lacallii la axuju bacda xajatii haadi xajka waxaan idiin tusayaa si aniga camalka iga waa laga yaabaa sanadkan kadibba inaanan soo xajin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam sidii baanay u dhacday markaa shayguba kol hadduu cibaadayo arrimaha diinta uu yahay waxba laguma dari karo ilaahay baana keligiile subxaanahu wa tacaala sidaasaana lagu aqbalaa miisada ama arinta labaad ay leedahay cibaadadeennu waxa weeye altawaazun waalictidaal waa shay uu la socdo dheelitir bayna almaaddati waaruuxi wadunya waddunyaa waaddiin qofka waxa isu dheelitiran markuu cibaadaysanaya arrimihiisa adduunyada iyo kuwa aakhiro kuwa jidhka iyo kuwa ruuxda dadkaa horeynu soo bandhignay ama soo tilmaannay habkay u cibaadaysanayeen waxa uu badnaa inay cadaabayeen jidhka adduunyadana luminayeen laakiin qofka muslimka ah isagoo adduunyadiisa ka shaqaysanaya wax soo saarkiisii iska wata ayaa haddana ilaahiisa u cibaadaysanaya subxaana wa tacaala lama dhibayo jidhkiisii laakiin jidhka iyo ruuxda labadaba cibaadada way u faa'iidaynaysa ilaahay baa wuxu uhi wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waxaad raadsataa wixii ilaahay uu ku siiye khayrka ah aakhiro ku raadso oo adduunyada waxaad heshay waa inaad uga dhigataa waxaad aakhiro ku maalgashato adduunyadana iska shaqayso wuxuu ilaahay ammaanay subxaanahu wa tacaala markuu masaajidada iyo arrimahooda ka soo waramay rag ku cibaadaysanayo ganacsato ah oo wakhtiga ilaahayna masjidka imanaya oo jamaca ku tukanaya wakhtiga kalena ku cibaadays ku ka shaqaysanaya meheradooda rijaalu laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaa ilaa aakhiri aaya ilaa aakhiri ilaayat waa rag baa ilaahay uu tilmaamay aanu ganacsiga iyo baacmushtarigu aanu ka mashquulinaynin cibaadada alleh ee ay gudanayaan wuxuu ilaahay ummadda faray wakhtiga jimcada loo aadaamo inay u soo dhaqaaqaan jimcada yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikri اllah ilaahay dikrigiisa u soo cadhara baa layidhi oo jumcadii ha la camiro ha la tukado sidii ugu quruxda badnayd laakiin markii jumcadii la dhammeeyey ilaahay wuxuu tilmaamay inaan masjidkuun la sii joogine oon halkaa wardiga keligii lala fadhiine shaaricii la tago laga shaqaysto fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah kol haddii salaada la dhammeeyo dhulka kala galo oo shaqo tega buu ilaahay cibaadadeenna waxa saddexaadoo khasaa'iskeeda ka mid ah altanawucu waltacadud waxay leedahay noocyo waa mid tiradeedu ay badan tahay dhinacyo kala duwan kolka laga eego waana mutanawica noocyay leedahay marka noocyadaasi waxay tilmaamayaan qofka in noloshiisa oo dhan ay cibaadadu wada saamayso waxa ay noocyadaasi sheegayaan in qofka xiise ay ku abuurto cibaadadan buu dhammaynaya ta kaloo noocana buu gelaya tu kaloo noocaana buu gelayaa xikmadda allena way ka turjumaysaa subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed cibaadooyinkeenna qayb waxaa la yidhahdaa cibaadatun badaniya cibaado jidhka lagala imanayo sida shahaadadii salaadii soomkii dikrigii cibaadada qayb baa jirta maaliya oo dhinaca dhaqaalaha la xidhiidho oo ilaahaynuga cibaadaysanayno waxaynu hayno sida sakadii iyo sadaqadii iyo kafaara gudkii cibaado labadaba isugu jirta ayaa jirta sida xajka iyo jihaadka oo kale cibaadada waxaa ka mida qayb la ydhaahda qalbiya oo aynu qalbiga kala imanayno rumaynta ilaahay cabsidiisa toobadkeenka khushuucda arrimahaasoo dhamm qalbiga kasoo fulayaan cibaadada qayb baa jirta ficliya oo ficilka aynu kala imanayno salaadihii qur-aankaaynu akhriyaynay soomkii cibaadada waxaa jira qayb loo yaqaano fardiya oo qofku gaarkiisa uu isaga gudan karo amaba isaga uun keligii ka ansaxaysoon cidi wakiil kaga noqon karin sida iimaankii iyo ikhlaaskii iyo wixii la xidhiidha cibaadada qayb baa jirta loo yaqaano cibaadaatun jamaaciya oo dadka muslimiintaah si wada jira ay u gudanayaan sida jihaadkii iyo jumcadii iyo labadii ciidood aynu tukanayna salaaddii dayaxmadoobaadka cibaadada waxa jirta qayb loo yaqaano mu'aqqata wa hayru mu'aqqata mid wakhti leh iyo mid goortaad doontaba aad la iman karto cibaadooyinka wakhtigale waxaa ka mida salaadihii ramadaan xajka qoortaa doonto lama iman kartide mid walba waxa ay leedahay wakhti qur iyo xadiidku ay u cayimeen cibaadooyinka waxaa jira qayb iyagu aan wakhti lahaynoo iska mudlaqa ama goortaa doonto aad iman karto sida salaadihii sunnaha ahaa oo markuu qofku had jeer doono salaad sunna u tukan karaa shantii wakhtiya uu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam marka laga reebo ee sidoo kale sadaqadiiba iyaduna la midoo goortaa doonta aad bixin karaysa cumradiibaa sidoo kale dikrigii qur-aankii la akhriyayay cibaadooyinka waxa kamid mid ahoo aynu runtiis dultaagi lahayn shay loo yaqaano alcibaadatu saamita cibaadada aamusan oo aynaan aad ugu baraarugsanayn in badanoo dadka ka ah ama khaafiliin aynu ka nahay waynu isdultaagi doonnaa cibaadada aamusan waa cibaadada la xidhiidha fikriga ama oo qur-aanku siduu inagu baraarujinayo arrimo dhowroo soo socda in aad looga fikiro oo qalbiga la camalgeliyo oo sidaad maskaxda u tuujinaysa ee maalgelinta adduunyada aad aad iyo aad uga fikirayso arrimahan soo socdaad ka fikiraysa cilmigaana salafuna saalix iyo dadkeenii wanaagsana cibaadada noocaasa way lahaayeen cibaadadaa saamidka aamusane quluubta abu sulaymaan addaaraani raximahullaahu waxa uu lahaa innii la ahruju min mansilii famaa yaqacu basarii calaa shayin ilaa ra'aytu lilaahi calaya fiihi nicmatan waliya fiihi cibra mar kasta oo aan dhaqaaqo oon bannaanka u baxo ishaydu wax kastay ku dhacdo ama waxaan ka fahmayaa nicmo ilaahay u siiyey ama cibro iyo cashar baa iga kordhaya saasuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu asxaabtiisa la socdo wargac yaroo bakhtiyey ku soo baxayaayoo cashar buu ka siinaya adduunyada ugu shabahayaa mar kale qorraxdoo sii dhacaysu arkayaayoo daris buu ka siinayaa dadka marka sidaasuu leeyahay ninkaa qiimaha badan ee maaragtay salaf ka tirsani xasanulbasri isagoo ka warramaya cibaadada noocan saamidka loo yaqaano aamusan waxa uu leeyahay tafakuru saacatin khayrun min qiyaami leyla qofku inuu fikiro meelahan la doonaye soo socda inuu ka fikiro iyo arrimahan diiniga qiimaha badane qur-aanku inagu dhiirigelinayo inuu ka fikiro hal saaco waxay ka khayr badan tahay inuu habeen dhan cibaado u taagnaada mar kale waxa uu lahaa alfikratu mir'aatun turiika xasanaatika wa sayi'aatika fikirka qofku qalbigiisa uu ka fikirayo ee cibaadada fikrigaa uu la imanayo waxa ay ku tusinaysaa xumaantaada iyo samaantaada oo qofkan fikirin labada aad uma kala garta buui sufyaan bnu cuyayna imaamka muxadidka wuxuu lahaa alfikratu nuurun yadkhulu qalbak fikradda uu qofkii qaadanayo ama uu ka fikirayo arrimahan soo socda ee waxyiga nagu waaninayo waa nuur ilaahay uu geliyey qofka qalbigiisa fadliga fikirkaa cilmigaa fikrigae cibaadada la xidhiidha qur-aanku waa ammaanay sunnada nebiguna calayhi salaatu wasalaam way ammaantay ilaahay baa wuxuu ammaanayaa awliyadiisa waxau uhi wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalard rabbanaa ma khalaqta haada baatilan subxaanaka faqina cadaaba annaar wayatafakkaruun waxay camal gelinayaan fikirkoodii maskaxdooda oo waxay ka fikirayaan caalamkan abuuran cirkiisa iyo dhulkiisa ilaahw xaq baad ku abuurtay baatil kumaad abuurin bay leeyihin haddaba meelaha laga fikirayo kuwanaa ka mid ah ee cibaadada fikriga aynu ka gudanayno aayaatullaahi alkowniya aayadaha ilaahay cajaa'ibkale caalamkan ka muuqanaya oo qofku marka uu bannaanka u baxo waa inuu habeenkii iyo maalintiiba eegaa wixii cusube soo kordhay iyo wixii sii jirayba ilaahay baa wuxuu uhi tabaaraka aladii jacala fi samaa'i buruujan wa jacala fiiha siraajan wa qamaran muniira wahuwa aladii jacala alleyla waannahaara khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuura waa ilaaha ka dhigay caalamkii kore ama samadii buu yeelay buruuj xidigo iyo waxyaaba dee iftiimayo aada u cajaayib badan qoraxdii iyo dayixii habeenkiiiyo maalintiina ilaahay wuxuu ka dhigay kuwo isu kii bedelaya si qofkii fursadoo ay dhaaftay uu soo gaarhi karo waxaa ka mida meelahaynu ka fikirayno alaayaat sharciya aw tanziiliya aayaadkan aynu hayna qur'aanka kariimka ah waa inaan maskaxdeena kaga shaqaysiinaa inu aada uga fikirnaa allah wuxuuhi waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun qur-aankii baanu soo dejinnay si aad nebi maxamedoo ugu fasirto iyaguna ay u fikiraan marka waa cibaadadii fikriga la xidhiidhaysa waxa ka mida meelaha majaalaadka ama meelahaynu ka fikirayna takwiinul insaan habkan ilaahay u abuuray insaanka oo hababka ugu mucjiso badan makhluuqaadka ugu mucjisan buu ka yahay abuurka ama jidhka bani aadamka ilaahay baa taa ina tusaya wuxuu yidhi si aynuga fikirno wa fii anfusikum afalaa tubsiruun naftiinnana miyaydaan arkaynin maa ka fikirtaan baa ilaahay uu leeyahy wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun shay walba waxaan ka abuuray biyo miyaanay dadku iimaan yeelanayn marka qofkii sayniska ku howlan iyo cilmiga xayaaga loo yaqaano waa inuu awoodaha ilaahay iyo cajaa'ibtiisa ka dhaxarkaa cilmigaas waxaa ka mid a alkaa'inaat alxaya meelaha aynu ka fikirayno waxaa kamida xayawaanada nool ee caalamkan in nool allah wuxuu uhi wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin wax wal oo dhulka ku dul noolba ilaahaybaa arsaaqaya markaasaa meeshuu ka soo bixiya meeshu ku dambaynayaba ilaahay baa yaqaana intubana ilaahay kitaab bay ugu qoran yihiin markaa qofku marka uu xadiiqatalxayawaan dhex marayo ama baadiyaha uu baxo ama tiifiyada uu ka arko xayawaanada cajaa'ibka badane kala noocnooca waa inuu awoodda ilaahay iyo cajaa'ibkiisa iyo qudradiisa iyo xikmaddiisa halkaa ka arkaayo cibra iyo cashar uu halkaa ka faa'iidaystaa oo aanu ku raaxaysaninun keliya waxaa ka mid a ah waxyaabaha aynu ka fikirayn atafakuru fii xaali dunya meeshan aynu ku noolee safarka aynu ku marayno ee adduunyada inaynu ka fikirno oo sida xayawaanka iyo xoolaha un iska cunin oo aanad iska daaqin oo aanad iska dhex qaadin keliye aynu aad u fikirno talow maxaa halkan loo yimi intee la joogaya kuwii joogay maya xaggaad ku dambaynaysaa muuqaalka adduunyadu ilaahay si qurux badan u soo dhiga xayu qaal iclamuu anama alxayaatu dunya lacibun walahu waziinatun watafaakhurun baynakum watakaaurun fi lamwaali waalwlaad shantaa arrimood buu ilaahay ku shabahay adduunyadiiba waxay la mid tahay intaasoo xaalado waa ciyaar bilaa macne waa badsasho dad iyo dunyo la badsanayo isugu faan roob ayaa ilaahay uu ku shabahay intuu soo saaray daaqi wada cagaaran yahay kadibna qallalay dabayshuba qaadayba marka bilicda yar iyo bidhaanta kuu baxaysa adduunyada ha ku lugo-in muuqaalkeeda saasuu qur-aanku u dhigay inaad ka fikirtana weeye waxaa ka mid a ah majaalaadkaynu ka fikirayna qur-aanku ina baraya fii axwaali alumami asaabiqa ummadihii hore tegay iyo arrimahooda macnaha waxaa la yidhaahdaa maadigu waa mir'aatulmustaqbal maadigii hore waa muraayad waxaynu ka daawanaynaa mustaqbalka soo socda sidaynu u sixi lahayn qur-aankuna taa aad buu uga warramaa ah. inaynu cuquusheenna iyo quluubteenna cajaladihii horee tegay sawirannaynu dib u soo celinno alla waxau dhi afalam yasiiruu fi lard fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim damara allahu calayhim walilkaafiriina amhaaluha waa ummado ilaahay u halaagay wixii uu ku halaagayna inoo soo bandhigay ka waddadooda marana oo kale ayaa lebaa ilaahay u leeyahy subxaanahu wa tacaala cibaadadeennu anu noqonna haddabaeh khusuusiyaadka ay leedahay waxaa ka mid a ah ama khasaa'iskeeda alcumuumu waashumuul cibaadooyinkaa hore ee kufriga ee ay qaldanaa waxay kaga duwantahay alcumuumu waashumuul waa cibaado caama shaamna shaamilna maxaa looga jeedaa macnaa weeyaan wa shaamatun liladyaan macnaha shaamilatun liladyaan wa shaamilatun lilashkhaas waalaxwaal diimahoo dhan way caam yeelaysaa cibaadadani dadko dhanna way caam yeelaysaa xaaladahoo dhanna way caam yeelaysaa diimahoo dhan waxaynu uga jeednaa diimihii samaawiga ahaa ee ilaahay uu ambiyada u soo dhiibay ee aan la xarifin ama la bedelin alla wuxuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala ambiyadii uu soo dirayey dhammaantood inay ahayn alla yaqaan ilaahay wada cibaadaysanaya wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun towxiidku ilaahay farayaa cibaadadana wuu faraya ambiyada walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuulana nicbudu llaha wajtanibu daaquut ilaahay wuxuu u waaxyoonayaa ambiyadaasoo u faraya ku soo diray aniga iyo caabuda daaquudkiiyo sanamkana ka dheeraada markaa sanamyaashii halkaasaa lagu reebay ilaahayna keligii baa la caabudaya subxaanahu wa tacaala macnaheed markaa waxa weeyaan diimihii samaawiga ha uu soo dejinayey waxay ka bidaysnaayeen towxiidka ilaahay iyo cibaadada alle subxaanahu wa tacaala cibaadadani waxay wada caam yeelaysaa jinka iyo insiga iyo malaa'igta wixii miyir qaba ilaahay ka tala qaadanaya wuu caabudaa allah wuxuu uhi wamaa khalaqtu wal-insa ilaa liyacbuduun jin iyo insi waxaan u abuuray inay aniga keligaya caabudaan baa rabbi u leeyahy risaalada rasuulkuna waa caam sala allahu calayhi wasalam Eh, waxay caam ku tahay cibaadadan lijamiici alaxwaal xaaladaheenoo dhan ma aha cibaado ku kooban masaajidka laakiin waa cibaado tegaysa eh, xafiiska bakhaarka shaarica iyo waddada dadka intaa ka howlgelayaa waa ku cibaadaysanayaan goobta ay joogaan qalad bay noqonaysaa hadduu qofku u fahmo marka uu cibaadaysanayaa inay tahay markuu masjidka joogo keliya markuu bannaanka tago ama xafiiska noqdana shakhsiyad kale oo midab kale iyo nooc kale aynu ah noqdo hada qalad nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam shumuulka cibaadada isagoo ka warramaya aliimaanu bidcun wa sabcuun iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood waxaa u hooseeya dariiqa oo laga qaado kudaafadda iyo xashiishka oo qofku intuu soo dhiga iska daayo tii ku dhacday ama dadka kale ay dhigeen ayuu ka qaadaya dhagaxa xashiishka wixii lagu simbirraxoonayo kudaafadda dowladda hoose iyo dadka u xil saarani waajibkooda ha guteen laakiin lagu eegi maayo iimaankiisaa qofka diraya maanta waxaa aragteen ceebaha soo kordhay miyadaan arag daad soconayo hargeysa oo dhammi xashiishka soo raacinayso dadka oo dhammi kudaafad waxay hayeen wuxuuna la eeganayaan un in roobda-un markuu daadku rogmanaya waxalla waxay kudaafad hayaanbay raacinayaan waa ceebaha iyo iimaanxumaday ka mid tahay iyo ayaan soo korodhay markaynu soo ururinno qofka muslimka yacbud allaha bifikrihi wa jasadihi wa qalbihi wa saa'iri daaqaati qofku ilaahay buu ku caabudaya fikirkiisa iyo jidhkiisa iyo qalbigiisa iyo xubnihiisa oo dhan qodobka shanaad ee khasaa'iska cibaadadan ka mid eh waxa weeyaan al-istimraaru waaddawaam cibaadadani waa cibaado jiraysa oo aan ayaamo kooban ku dhammaanaynin haddaad u fahamsan tahay in ilaahay aad loo caabudo ama la caabudo keliya ramadaan iyo wakhtiyo gaara maya rabbuna subxaanahu wa tacaala wuu inala hadla wuxuuhi wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin ilaahay caabud ilaa yaqiintu ku imanayso yaqiintuna waa mowdka nebigaana khitaabka ama la hadalku si toosa marka hore ugu dhacay walbana ilaahay wuu la hadlayaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ilaahay buu caabudaya naftu ay ka baxaysa iyadoo sakaraadku uu hayo ayaa markuu miyir doorsoomaba biyaa lagu shubayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu soo meeraabo ayaa biya lagu shubaya haddana wuu kacayaa haddana wuu suuxayaa haddana saas macnaheedu markaa waxa weeye amarkan ilaahay buu qaatay marka cibaadadeennu ma aha mid ku dhammaanaysa wakhtiyo gaara ama laga dallacayo darajo eh, lagu dhaafo ay dadku leeyihiin ama wakhti gaara ee inta aynu ifka joogno waa quutulquluub waa quudka ruuxdeenna sida uu jidhku u leeyahay waxuu ku noolaado quudka ruuxduna waxa weeye cibaadada marka istimraar iyo dawaan bay leeda way soconaysaa sidaa daraaddeed baa ilaahay u qaybiyo waxa uu ka dhigay yowmiya usbuuciya sanawiya cumriya mid markaas maalin walba iyo mid usbuuciya iyo mid sanadkiiya iyo cimrigii mid hal mara ah. intaba waa u qaybsan yahay qofku xataa marka uu buko inta caqligiisu joogo ilaahiisa waa ku xidhan yahay wuu caabudayaa waaba wakhtigu cibaadada u baahan yahaye caafimaada leh iyo dembidhaaf buu ku raadinayaa aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qacuudan wa calaa junuubihim ilaahay bay caabudayaan iyaga oo taagan iyo iyagoo fadhiyo iyo iyagoo dhinaca u jiifa intaba xataa markuu qofkii xanuunsanaya saddexdaa siyood buu cibaadaysanayaa kolba sida uu karo cibaadadeennan khusuusiyaadkeeda waxaa ka midoo lixaad ma laa wasaiyata fiiha ama laa waasitata fiiha ma laha wax dhexdhexaada ama se la sii maro oo ragga had iyo jeer kiniisadda joogaa waxa ay isku dayaan ummadaha inay yidhaahdaan ilaahay baannu idiin dhexaynaaye sukuukal qufraan juwannaannu idiin jaraynaa lacag laydinkaga qaado marka ilaahay toos loolama xidhiidhi karee ilaahay sallaankii loo marayo waa annaga hadaalineenna soo mara dadkana sidaa adduunyo lagaga urursado ilaahay laakiin subxaana wa tacaala markuu inala hadlayey wuxuu tilmaamay innaga iyo isaga qof waliya ilaahay cid u dhaxaynaysaa ma jiro waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan addoommahaygu markay kaa weydiiyaan nebi maxamedoo waxaad u sheegtaa inaan u dhowahay ka ibaryayana ducadiisa aan aqbalaya buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaa culimada muslimiintuna doorkay qaadanayaan waxa weeye muhimmatuhum altacliimu waaltawdiixu waaltadkiir culimada muslimiintu waxay qaadanayaan inay dadka diinta baraan una caddeeyaan baraarujiyaanna allana ku xidhaan cibaadadeenna khusuusiyaadkeeda waxaa ka mid a alcibratu fi alcibaadati binniyati waalqasdi walaysa bishakli waalmadhar cibaadadan xagga qasadka iyo niyada laga eegaa laakiin maaha cibaado ku urursan muuqaalka qofka iyo dhar la gashada iyo sida diimaha kaleaynu soo sheegaynay ay maaragtay muuqaaladoodayiin marka la soo galo waa in qofki dhar gaara xaalad gaara laakiin cibaadada quluubta iyo qasadka ayaa miisaanka la siinaya sidaa daraaddeed ayaa waynu soo koobkoobaynaa qofku markuu sooman yahay soomkiisa uu iska niyeysan yahay si qalada hadduu u cuno oo u cabo rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi in soomkiisii u jirayo maxaa lagu xisaabtamaya dee qasadkiisa lagu xisaabtamaya niyadiisa laakiin muuqaalkiisii laguma xisaabtamayo aynu si qalada wax u cunay laakiin hadduu soomo soomaan niyo lahayn waxba kama jiraan marka mar walba waxa la raacay qasadkii oo lagu xisaabtamay inama alacmaalu binniyaat buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam khusuusiyaadka cibaadooyinkeenna cibaadadeenna waxaa ka mid a taquumu cala alyusri wa rafci alxaraj waxay ku salaysan tahay fudayd iyo dadka in colayska laga dulqaado hadday yuhuuddu lahaayeen salaatlirhaaq ama salaada cadibaadda innaga cibaadadeennu waxay ku salaysan tahay wuxuu addoonku kari karayo sidaa daraaddeed ayaanu ilaahay addoommaha dhibaynin wuu tijaabinaya inuu qofku addoonnimada ogolyuunbaa la eegayaa cibaadada la kaale taana la kaale intaad kari karayso hadduu yeelo alluu ogolyo tijaabadii wuu dhaafay haddii kale imtixaankiibuu ku fashilmay nebi maxamed wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam isagoo cibaadada dhexdeeda cadibaadda diidan sawma addahri wa qiyaama alleyli kullihi wa tilaawati alqur'aani fii leylatin waaxida inuu qofku isugu bixiyo sanadkao dhan uu idhaa boqol soon baan noqonayaa labayo tobanka biloodba wuu diiday rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu diiday soomka loo yaqaano alwisaal inuu qofku isku xidhiidhiyo oo halkaynu habeenkii wax ka cunayno uu habeenkiina waxba cuni waayo muddo toban cishaadaanu habeenna waxba cunayn maalinna cunayn xaaraan buu ka dhigay rasuulku sala calayhi wasalam wuxuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka in hal habeen lagu akhriyo wuxuu diiday wax kasta oo culays ku keenaya qofka oo aanu kari karaynin oo kadeed ku noqonaya aayadaha soomka markaad akhrido fii suurati albaqara waxaa dhexda ugu jira ilaahay baa wuxuu leeya yuriidu allaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr ilaahay fudayd buu idinla doonayaa markuu soomka idin farayo culays idinlama doonayo marka sootan gaajada laynagu waajibiye soomfudaydkaasi muxuu noqonayaa waxa weeye cibaadada lafteedaa fudayda cibaado la waa culays iyo cidhiidhi iyo diiqad nusuus badan baa taa inoo soo bandhigaysa alla wuxuu uhi fattaqu llaha ma staطactu ilaahay ka cabsada ugu cibaadaysta intaa karaysaan yuriidu allaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcasr ilaahay fudayd buu idinla doonayaa culays idinlama rabo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha ma jacala calaykum fi diini min xaraj waa aayado qur'aan ah oo intuba tilmaamaya cibaadadu ilaahay naga doonayo inaan addoommaha lagu cadibayn cidhiidhina lagu gelinayn cibaadadeennu waxyaabaha khusuusiyaadkeeda leedahay waxaa ka mida waa fiiha sacaadat alxayaa wasabiil alxuriya waa naftu halkay ka hesha raaxada iyo qofku halku ka xoroobo qofku haddii aanu ilaahay eh, caabudin ma xoroobo waa macruuf ribciyi bnu caamir asxaabigii la odhanayay markuu u tegay ninkii rustum ee eh, reer eeraan waxa lahaa waxaan u soconnaa oo jihaadkan aan u oogaynaa si aannu uga saarna dadka iscaabudidda ay bani aadamkii khalqigu iscaabudaan oo aanu ka dhigno kuwa ilaahay keligii wada caabuda subxaanahu wa tacaala waana sacaadadaa laga helayaa iyo raaxada maanta sacaadada iyo raaxada aad baa loo raadiyaa dad badani lacag badan bay siisan lahaayeenoo gaaladihii laakiin may garan may garanoo islaamkii may soo geline meelo kale ka raadinayaan ilaahay baa wuxu uhi wa tacaala man camila saalixan min dakarin aw unha wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan ayiba qofka ilaahay caabuda isagoo mumina waxaan noolayn doonaa buu ilahay yidhi nolol wanaagsan baa noolayn doonaa xayaatan ayiba ka diida ilaahay diintiisa iyo cibaadadiisana waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka nolol cidhidhiya noolaynaya aakhirana ceebtaa iyo cadaabkaasa iska leh oo uu la kulmi doonaa intaasoo khusuusiyaada cibaadadaasi haddii ay yeelatay waxaa lagama maarmaana cibaadadaasi si sacaadadaa iyo macaankaa looga helo haddaba bacda haadihi alkhusuusiyaat inay yeelato dhadhan inay dhadhan inoo yeelato cibaadadu markaynu gudanayno cibaadada waa inay ladda iyo macaan yeelato oo nolosha waxyaabahan aynu ku hayno waxa la cunayo waxaa la cabayo hamada la gudanayo hurdada hadalka laftiisa qofku had iyo jeer waxaasoo dhan uu xiiseeya dhadhan buu ku hayaa marka haddaba cibaadadan ay cibaado miir qabto oo caafimaad qabta ay tahay sidii la doonayay u socota waa inay macaani noo samaysaa qodobkaasaynu isyar dultaagi doonaa macaankaa isaga ah qofka maxaa u sababi kara maxaa u keeni kara inuu cibaadada sabab ugu noqon kara inuu macaankeeda dareemo waxaa u keeni kara arrimahan intay culimmadu diraaseeyeen ka waxa ka ah nafs nafta qofku inuu muquuniyo naftu meel bay ku wadaa inaad ka adkaatood waddada ku rido iyo wanaagga ilaahay uu ku faray waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana ilaahay baa waxa uu tilmaamay subxaanau wa tacaala kuwa ilaahay daraaddii ula jihaaday nafta inuu ilaahay jidkiisa ku hanuuninayo maciyadiisa iyo wehelkiisana ay helayaan wa ina allaha la maca almuxsiniin waxa uu leeyahay abuu yasiid imaamka la odhan jiray isagoo casharainaga baraya taa suqtu nafsi ila wa hiya tabkii famaa siltu asuuquhaa xataa istaslamat hiya tadxak naftayda waan kaxeeyay oo sida xoolaha loo kaxeeyay ama carruurta yaryar ayaan u kaxeeyey oon u kaxeeyey oo iga warwareegaysa oo soo taagan oo ooyaysa sida ilmaha yar had iyo jeer uu ooyo sidii aan u waday ilaahay baan ogolaysiiyey ilaa ay gaadhay inay qosasho markaa halkii aan ku waday markaan la helay marka naftii baa dadaal u baahan sida aayadduba ay tilmaamayso waxyaabaha macaanka ina siin kara cibaadada waxaa ka mid a aliktaaru min annawaafil inaynu sunnayaasha badino oo dad badan baa waxay ku dadaalaan faradka oo keliya inaguma filla faradku sunnaha oo aad badiso markaad sii badiso waxa aad ku helaysaa macaanka cibaadada rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu caleyh wasalam xadiidalqudsigii ilaahay uu ka warinayay wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba addoonku wuxuu iigu soo dhowaadaa markuu faradka guto kadib sunnayaasha ayuu badsadaa badsadaa badsadaa ilaa aan jeclaada buu ilaahay markaa aan jeclaadana aragiisa maqalkiisa waxqabadkiisa socodkiisa intaba anaa ilaalinaya baa ilahay wuli heerkaasi waa heerka uu ku gaadhaya macaanka cibaadada waxaa ka mid a ah waxyaabaha ina dareensiin kara macaanka cibaadada atta'amulu fii siyari asaalixiin inaynu dadka wanwanaagsana saalixiinta ah taariikhdooda eegno oo aynu akhrisanno ama dhegaysanno wuxuu leeyahay jacfar ibnu sulaymaan imaamka la odhan jiray kuntu idaa wajadtu min qalbii qaswatan hadawtu fanadartu nadartu ilaa wajhi muxamed ibni waasic kaannahu wajhu hukla markaan qalbigayga xoogaa qombabiyo qallala ka dareemo waxaan doonan jiray imaamkii weynaa zaahidkiiyo caabidka ahaa mustajaabu dacwaha ahaa ee la odhan jiray muxamed ibn waasic markaasaan sidaa wejigiisa u eegi jiray kadibna waxaan arki jiray wejigiisa oo u eg islaan goblantay wejigeed qofka dumari markay goblanto amaba dee ninkeedu dhintay asay sido kriim la ismariyo iyo dhaldhalaalis midna ma laha marka jidhkiisa cibaadada daraaddeed iyo cabsida alle daraaddeed qolofta la yeeshay markaan sidaa u eego ayaa qiiro aan ka kororsan jiray buuli waxa uu leeyahy cabdilaahi mubaarak oo isaga qudhiisa taabicigaa jaliilkaoo cibaado badnaa idaa nadartu ilaa fudayl bni cayaad judida liya alxusn wamaqadtu nafsii uma abki markaan had iyo jeer waxyaro garan waayey fudayl ibnu cayaad imaamkii la odhan jiray baan u tagi jirayoo markaasay qiiradaydu kordhi jirtay ilaa aan gaadhay inaan ilmeeyo qofba qofba araggiisu waxbuu ku xusuusiyaa qofbaa markaad u tagteed aragto waxaad xusuusanaysaa adduunyo iyo siyaasad iyo bolotig iyo dad layska celiyo qofna marka aad aragto waxaad xusuusanaysaa ilaahay iyo aakhiro markaa saalixiinta in laga agdhowaado ama siiradooda la ahriyo waxaa ka mid a ah qiraa'at lqur'aan qur-aanka kariimkaa inaynu la noolaano ynu ku noolaano oo aynu akhrino iyaduna waxyaabaha keeni kara macaanka iimaanka macaanka cibaadada inaynu dareenno waxyaabaha inoo keeni kara iyo cibaadada wey allah wuxuu idhi allahu allahu nazla axsana alxadiid kitaaban mutashaabihan maaani takhshaciru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illaah aayadda waxay sheegaysaa kitaabkii qur-aankaaga markii qofkii akhriyo jidhkiisii marba si noqonaya mar dabcayo jacayl iyo qiiro jannaa ku abuurmaya mar cabsi allah ku abuurmaysa iyo cadaabka inuu ka dido marka ta'hiir iyo saamayn buu ku leeyahay quluubta qiimaha badan qur Eh, waxaa ka mida ah waxyaabaha inaga saacidi kara inaynu cibaadadeenu macaankeeda aynu dhadhamino alkhulwatu billaahi walunsu bih inaynu xaaladaha qaarkood ilaahay la gooni noqonno oo aynu weheshanno ilaahay subxaanahu watacaala imaamka la odhan jira maalig ibnu muqafal ayaa ninbaa la hadlay isagoo gurigiisu iska fadhihi jiray markaasaa wuxuuhi alaa tastawxish waar miyaaanaad cidloonayn keligaa unbaad halkan joogtaaye markaasa wuxuu hi ayastawxishu maca allaahi axad oo ma cid ilaahay weheshanaysaa cidloonaysa qof ilaahay weheshanayaa siduu u cidloonayaa wy <clears throat> xabiib abu muxamed ninka la odhan jiray isaguna gurigiisuu badsan jiray inuu gaar u fadhiyo markaasa wuxuu leeyahy man lam taqara caynuhu bika falaa qarat caynuhu waman lam ya'nas bika falaa anis ilaahayow qofka ishiisu aanay kugu qabowsanin ishiisuba aanay qaboobin ka aan kuu heshaninna ilaahayow aanu wehelba halkaasay gaadheen raggii qiimaha badnaayee gawskooda ka cabbayay ee aan ahayn nooceennan qalbilxoox ah <laughs> waaya waxaa jirta bay odhan jireen hunaaka xayaataan laba nololood baa jira xayaatu lmustawxishiin wa xayaatu lmusta'nisiin xayaatu lmusta'nisiin dadka wehel kale noloshoodu waa dadka ilaahay weheshade gaadhay qiiradooda iyo qalbigooda siduu ilaahay ugu wenyay heerkaasay gaadheen ilaahay bay weheshanayaan ma cidloonayaan dadka kalena waxa weeyaan dareenka quluubtoodu ilaahay uu ku yarya ama ilaahayba qalbigooda aanu ku jirin xayaatuhum xayaatu lmustawxishiin waa noloshoodu waa daddidaya daddidaya wey oo goor walba waxbay dareemayaan isagoo xataa dadkiisa la jooga wax dareemayaan waxaa ka ah macaanka inaynu dareenno cibaadada albucdu can aldunuubi waalmacaasi dembiga inaynu iska dayno iyo shayga macsiyada la idhaahdo oo wax badanoo aynu yaryaraysannaa uu ku jiro sida xanta xaqiraadda dumarka eegiddooda waxalla waxaasoo dhami waxyaabaha dhadhanka iyo macaanka iimaanka iyo cibaadada inaga yareeya wey wuxuu leeyahy imaamkii weynaa yaxya bnu mucaad la odhanayay fakamaa laa yajidu ljasadu ladata acaami cinda suqmi fakadalika alqalbu laa yajidu xalaawata alcibaadati maca adunuub jidhku marka uu buko sidaanu cunnada macaankeeda u dareemin iyo cabbitaanka sidaasoo kale qofka cibaadada macaankeeda ma dareemo marka uu dunuub iyo gafaf ku jiro marka meelaha laynaga haysto ee arrimaheennu qolfoof ka noodeen waxaa ka mida waxa faraha badan ee isheenna iyo afkeenna ka soconaya waxaa ka mid oo qodobka toddobaada sababaha inoo keeni kara cibaadada inaynu macaansanno altaqallulu min almubaaxaat inaynu yarayno waxyaabaha mubaaxaba inoo ah ee xalaasha inoo ah inaynu yarayno sida hurdada iyo hadalka iyo shaqada iyo cunnada cabida waxyaabaha in lasoo koobo axmed ibnu xarbi imaamka la jiray wuxuu idhi cabadtullaaha hamsiina sana konton sannadood baan ilaahay caabudayay famaa wajadtu xalaawat alcibaadati xataa taraktu alaaata ashyaa macaanka cibaadada maan dareemin jeeroon iska daayay saddex shay maxay yihiin saddexdu waaba saddex shaqo inooba taraktu rida annaasi xataa qadartu atakalamu bilxaq waxaan iska daayay dad inaan raalligeliyo oo waxaan ku dadaalay inaan ilaahay raalligeliyo waxaa ii sahlanaaday inaan xaqa ku hadlo wa taraktu suxbata alfaasiqiina xataa wajadtu suxbata asaalixiin dadka xun saaxiibtinimadoodaan iska daayay waxa ii sahlanaatay dadka wanaagsan inaan la saaxiibo wa taraktu xalaawata dunya xataa wajadtu xalaawata alukhraa macaansiga badane adduunyadaan yareeyey ilaa macaansigii aakhira iyo cibaadada aan helay suwarun min ladat alcibaada haddaba muuqaalo ay leedahay macaansiga cibaadadu haddaynu asbaabtii ka soo gudubnay waxaa muuqaaladaas ka mida kuwuu nebigu xuseeya calayhi salaatu wasalaam alaaatu man kuna fiihi wajada xalaawat aliimaan macaanka iimaanku nebigu ka warramaya saddex qofka helay macaanka iimaanka u helay waa maxay saddexdaasi waa inuu ilaahay ka jecelya ciddii ka soo hadhayba cidduu jeclaanayana wuxuu u jecelyahay ilaahay daraaddii gaalnimadana wuxuu u nacayaa sida dabka uu u nacayo oo kale dab in lagu rido sidau u nacayo saddexdaa qofka laga helay ladata salaa salaaddu inay macaan la helo leedahay ayuu rasuulku xusaya sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay xubbiba ilaya min dunyaakum adduunyadiinna baa la ijeclaysiiyey dumarkayga iyo dhiibka iyo udgoonka ishayduna waxay ku qabowsataa oon ku raaxaystaa oo aan macaansadaa salaada buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam qiyaamu lleyl cibaadadan aynu habeenkii u taagannahay waxay leedahay ladda iyo macaansi oo qofku uu gaadhayo inuu kala garan waayo inay salaaddii tolomiya dhammaatay mise weli waxbaa hadhay siduu u macaansanayo u dhadhaminayo halkaaynu innagu ka leenahay talow goormay dhammaanaysaa waabaan daalayde waxa uu leeyahay axadu saalixiin innii la afraxu billeyli xiina yuqbil anigu habeenkii waan ku farxaa markuu soo qaabilo waayo waxa ku raaxaysanaysa naftayda noloshayda waaqtamu lilfajr marka waagu baryana waan ka warwaraa waayo cibaadadii habeenkii iyo macaansigeedii buu iga kaxaynayaa wuxuu qur-aanka kariimka ah leeyahay ladda macaansi buu leeyahay qur-aanku aanad ka caajisayn oo ishaada iyo carabkaaga midna aanu ka daalaynin sidaa daraaddeed buu lahaa cumaan ibnu cafaan allaha ka raali noqdo low dahurat quluubuna maa shabicat min kalaam illaah haddii quluubteennu ay nadiif tahay ilaahay kalaamkiisa kamay dharagteen buu leeyahy cumaan ibnu cafaan khaliifkii weynaa oo qur'aanka aanka had iyo jeer siduu akhriyi jiray la yaqaano iyo sida ugu dhaqsan jiray iyo siduu u sugi jiray waxa uu leeyahy infaaqa iyo waxbixinta iyo deeqsinimadu waxay leedahay macaansi ladatulinfaaq asxaabta haddaad taariikhdooda dib u akhrido dadka qaarkood baa lagu muslaxayay kala reebo masaariifta caruurta bal ha soo qaadin iyo ehelka maxaad carruurtii u reebtay abubakar buu la yaabsan yahay intuu keenay oon waxbaba reebin cumar buu leeyay maxaad uga timid sacad buu rasuulku leeyay sala allahu calayh wasalam xoolaha kala reeb oo carruurta badhowdaa abidalxaynu garanaynaa oo lix boqoloo geed beer ka koobanoo faras magaalaha ku taalla bixiyey abidaxdaax ou nebigu hambalyeynayuu leeyahay maxaa geed barwaaqa ah oo hawray jannada kuugu yaala cilmigu wuxuu leeyahay lada cilmiga oo cibaadooyinka ugu qiimo badana isaguna wuxuu leeyahay macaansi oo qofku sida adduunyada iyo shaqada iyo xisaabaadkeeda u macaansado si ka badan ayaa cilmiga loo macaansadaa nin saalixiintii iyo culimmadii iyo dalabatulcilmigii matalayay baa waxa uu lahaa lamuxbaratun tujaalisunii nahaari axabu ilaya min unsi sadiiqi warismatu kaaqidin fi lbeyti cindii axabu ilaya min cidli daqiiqi waladmatu caalimin fi lkhadi minii aladu ladaya min shurbi raxiiqi wuxuu idhi bahashan tawaadda la yidhaahday khadku ku jiro oo had iyo jeer i ag taalla halkii qofiga ag fadhii lahaa ayaa waxaan ka jecelahay saaxiib aan weheshado aan weheshado oo ila nooloo ii sheekeeya waxaan ka jecelahay tawaaddaa qalinka la daraye aan wax ka qorayo kutubta tawaadanaabaan anugu ka jecelahay wuu saaxiib meesha soo fadhiista mar kale waxaa leeya warismatu kaaqid fi lbayti cindii rismadu waa xidhmada xidhmo xaashiya ah oo u diyaarsan inaan wax ku qoro ayaan ka jecelahay min cidli daqiiq awr dhanoo daqiiqoo la iisoo raro oo aan kimistaawe iyo laxoox ka samaysto waladmatu caalimin fi lkhaddi minii caalimka waxay barayaa dhirbaaxa uu dhabankaa igaga dhufto axabbu ladaya min shurbi raxiiqi ayaan khamriga ay dadku marqaamaanay jecel yihiin jecel yihiin dhirbaaxada caalimkan ka jecelahay buu ninka i adbinaya ama waxibaraya hadduu dhirbaaxo iga soo jaro isagoo aqoonta igu saacidaya wax waxibaraya taasaan ka jecelahay buu waxa ay leedahay cibaadada macaankeeda in la helaa waxyaabo kaa hor joogsanayo hore waynu usoo tilmaannay macaansiga waa mawaanicu ladda waxa ka mida mukhaaladatu dadka inaad dhexgalkooda badsato sidaa horeba aynuu soo xusnay xaaladaad khalaawaysaa waa inay jirto oo ilaahay aad u gooni noqoto subxaanahu wa tacaala marka dad uun isku marantihiin in badan way ku duufsanayaan dad la arag yaaba dhib la arag waxaa ka mida mawaanicdeeda taxawulu alcibaadati ilaa caadaad cibaadadeenni oo caadowni isu rogta oo qofku halkan shahabuu ka cabaa halkan maqaaxidu maraa bakhaarku maraa masaajkuna meelaha uu maraa unbuu ka yahay gurigana wuu maraa marka cibaadadii waxay ku biiraysaa liiskii rootiiniga ahaa ama wareegayay cibaadadu waa inay hadday noocaa noqoto dhadhankuu ka lumaa waxaa ka mida ah waxaa loo yaqaano nifaaq haddii qofkii uu noqdo mid laba midab leh ama munaafiqnima ay ku jirto cibaadada dhadhankeeda daa waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas dad tukanayo cagajiido tacbaana munaafiqnimo daraaddeed ayaa qur-aanka ilaahay uu kaga warramay waxaynu ku soo gebagabayn lahayn laabudda lilcibaadati min aahaar cibaadadu waa inay yeelataa raad sheegaya in qofka camalkiisu barakaysan yahay iyo inuu ilaahay aqbalay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa salaadu ka warrama wuxuuhi wa aqim isalaa ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaadda oog salaadu dadka waxay u diidaa foolxumada iyo dembiga waa markay salaaddii tahay salaad la aqbalay oo alla raalli ka yahay wixii xumaana qofka tukanayaa wuu ka siqsiqaa wuu ka durkaa wuu diidaa saxiixu muslim waxaa ku sugan oo nabi maxamed inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam min xadiidi abi hurayrata waxbixintu marka ay dee maqbuulatay fiican tahay raadkeeda waxaa ka mida ah inuu qofka la arko baraka u leeyahy iyo karaamooyin ayaa qofka ka muuqda waxauu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ninbaa wuxuu joogay meel dhuloo bannaan oo iska cidlo ah. waxa soo hooray daruur baa soo hoortayoo markaasaa daruurtii markii dhibicdii ay bilaabantay baa cod buu ka dhex maqlay codkaasi wuxuu leeyahay beerta hebel waraabi beerta hebel waraabi daruurtii halkii ay ku hoortay buu xaggeedii u kacay wuxuu arkay iliiladihii ay ku hoortay iyo dooxyadii yaryaraayoo meel gaara ku shubaya meeshii buu sii tegey mise waxay noqotay beer nimbeerayo u dhex taagayo biyaha uu ku duduwayo markii ninkii uu arkay buu la hadloo wuxuu idhi magacaa hebel hebel baa la yidhaha buuri maxaad se ii weydiisay magacayga waxaan ku weydiiyey buui arrintaa iyo arrintaa iyo arrintaasaan maqlaye oon daruuraha ka maqlaye iyo magacaagoo caalamka sare laga sheegaye maxaad qabataa waxaan qabtaa buui beertan wixii ka soo baxumaan saddex u qaybiyaa meel raashinkayga iyo kaciyaalkaan ka dhigaa meella beertaan ku celiyaa meella bulshada kalaan siiyaa buui marka karaamaadkaa iyo cajaa'ibtaa iyo barakadaasaa ka muuqata nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay waa cibaadada aynu xusaynaaye waxaa lagu yihi gabadha heblaayo la yidhaahdaa habeenkii o dhan way cibaadaysanaysaa laakiin jaarkii umbaa lagu salliday jaarkii cidhibtooday goysayoo way daba taagan tahay oo waa ku kulushahay nebigu wuxuuhi calayhi salaatu wasalaam taasi waa finaar ahlu naarad weeye heblaayadaa kale jaarkee u wanaagsantahy laakiin habeenkii ma kacdo ma tukata baa hiya fi ljanna jannaday ku jirtaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku waa sugan yahay macnaha midna raadkii cibaadada ka mooday oo waa tan dee xidhiirkii ilaahay sida wanaajisay xidhiirkii khalqiga iyo ehelkana wanaajisay midna raadkii cibaadada ka muuqan waayey wuxuu sheegaya la aqbalay soomku ka warramayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yeesho soomku ahar iyo raad sheegaya inuu hagaagsan yahay man lam yadac qowla azuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofkaan iska dayn buu nebigu yidhi hadalka xun iyo dembiga ilaahay muraadkama lahaa cunadiisa iyo cabidiisa iska daahiyey marka sidaad xaaraanta waxaa ku afurinaya soomka kaa jabinaya uga afxidhan tahay waa uga afxidhantahay wixii xun iyo xaaraantana xajka ayuu ilaahay ka hadlayaa alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihinna alxaj falaa rafaha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj qofka xaajiga ah waa inuu adabtaa yeeshaa oo afkiisa iyo adinkiisaba laga nabadgalaa oo uu yahay waafid wafdi ilaahay u socda oo edab leh waa inuu noqdaa mujaahidkii marka uu ku jiro jihaadka isagana laabudda waa inuu yeesho aahaar iyo raad sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam aadaabta ayuu barayey qofka mujaahidka ah inta uu dagaalka ku jiro uu kula noolaanayo cidda uu la dagaalamayo dadka muslimiintii la nool iyo xataa xayawaanaadka kullu daalika waxa ay tilmaamayaan aaaarta iyo raadka wanaagsana cibaadadu ay yeelanayso ee ka turjumaysa cibaado barakaysan inay tahay ama la aqbalay waxaan ku kusoo ururinaynaa mowduuceennan intaasoo nusuus nusuusahoo aynu soo akhrinay kol haddii ay jirto cibaadadeenna de waxaa laga maarmaana muuqaalkan iyo macnawiyaadkan ay leedahay tilmaantaas inaynu siino joogtaynnana oo aynaan rabadaan marka ay dhammaato dib u noqonin laakiin aynu caabudno ilaahay aynu rabadaan caabudayna subxaanahu watacaala bilaha kalena waa ka la caabudayo wahada ma astairuhu wahada ma aquluhu waastaqfir allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu